waxaa ilaa yidhi zawaalka daliilkiisa maxaa waxaa ilaa yidhi aqimi salaata salaada macnaha oog oo duko salaad duko suluki shamsi oraha zuulideedii bacdigeedi duko suluki shamsi waxaa lagu bilaabay duurkaa lagu bilaabay maxaa lagu bilaabay salaad duurka waxaa ahaa awal salaad awal salaad oo la dugto oo la keenay ida ahayd cawadii oo nabiga la dheelmiileey fi isra walmicraaj salaada duhurka subax maxaa loo duka waaye loo bilaabi waaye cawadii a nabiga asdheenti subaxiina maxaa loo duka waaye ah maxaa yeelay cilmigeedii aa la waayey cilmigeed lama haynin cilmiga oo subax loo dukaayo lama haynin cilmigii subaxnu dukalahay lama haynin taa daraaddeedii aduurka loo bilaabay hmm. jabriilna ma soo degino subaxia ma soo degin hmm. waxaa soo degi duurkii aa soo degi hadda dhe waanu imaadon gadaala insha allah kafaala haynaa waxaa duhur loo iidii waxaa la falaa aa la suubiyaa duhurka la dugtaa waxaa la dugtaa maalin weynta waktigeedii wakti dahiira haliweynta waktigeedaala dugtaa ee waktigeedii awqaadeedii yani shamaydkalaa waay waktigaas awqaadii waxa waaye waktigeedii ka uhoreeyo ko waktigeedi ko waxa waaye zawaalu shamsi hora zuulitaankeedii yani waxaa la wadaa waxaa la leeyahaa zaalat shamsu qoraxdii waa soo zuushay macnaha waa soo iilatay samada dhexdeedii ay kasoo iilatay an kabadi samaa'i samada beerkeedi manaha samada berberkeedii markii berber lasoo gaaro nuskeedi ay kasoo iilatay dabaal shamsi manaha waxa waaye waxaa la yidhaha manaha qoraxdii waa yani iilatay an samaa ay kasoo iilatay ay kasoo zuushay waa kasoo kacdi samada nuskeedii markii nus la joogo waa kasoo kacdi waay timid yani dhinaclamaad ay soo iilatay sidii oo ra'ylceenka as yahay ra'ylceen isha aragtadeedi haddii la dayo ay aragtada dhib ay tahay haddii waxyaalaha lagu dayaa lagu dayo yani markay isha aragtadeedii oo dhinaca oraxbax ay kasoo wareegto oo wax yar ay soo gasho yani kasoo iidato ay timaado oraxdhac wax yar ay ka timaado intaas si indahab lagu arkaaya waayo laakin xaqiiqada ilaahay lay og sidii xaqiiqada ilaaha og maxaa yeelay markii soo dhalatay ay soo baxday hooska markaasi haddii oo ay soo dhalato oraxda oo waktigii oraxdana ay soo socoto ilaa yani samada berberkeeda ay timaado dhexdii ay timaado hooskii waa tirtirmaa markaas waa tirtirmaa marka hooskii waa bedelmaa marka waxaa lagu kasaa waktigaas oraxda inaa yani oo zuushi sidee a rayulceen asku ahaayo waay hadid fiirisid adiga samada od umalaysid oraxda inay jihat lmaqrib ay soo iilata ad umalaysid aloo wadaa markaas ay soo iilato waxaa laleeyaha daqala wakti duhri waktigii oo yani duhurka waa galay alaleeyaha markii halaas ay soo marto intaan waxa ay cilmigiisii falag asku xiran yahay muaqitoon dadlahiraa aa dejiyeen qoolkaadona waa cusrkahaa marka hadda ninka leeyahay xaashiyaalka hadda usuubsan adduunkan alla u camal fashaa maka ka bilaabo madiina jidda adduunka dhulkan kaleeto cilmigaas ilaahay baray idaa la isticmaala maxaa yeele haddii tiraahid odan daya xaqiiqa ma gaaraysid ra'yil ceen iyo danni aad joogtaa bacdii ilaahay waxaas noo manaysta cilmigaan cilmigaan waxaas naqday oo mawaaqiidka cilmi aad u weyn <clears throat> masr waktiyaalihii oo waktiyaalhiisi imaam maliki fani amil uu deji kitaab amil isku dejiyey yani cabdiramaan bin camr bin cabdilcaziz waa diidi jiray hortii fanigaa mawaaqiidka xaanshada waa diidi jiray aakhar isaas cuskaday maxaa yeelay wakti kasta lasoo baxo wakti cirka waa xiran yahay roob waay wakti si kale oraxda waa hiilin ka tala markasi far cilmi goonihiis barti waaye waxaa lawaa markii oraxda ay timaado inta ay soo baxdo ay soo wareegto hooska himada haleesi rakaa markii oraxda si fiican ay soo baxdo hooska intays joogaa feeri laal haddaan weydiha hooska kaa baxo oo adiga kaa baxaaya intays joogaa inta mas jiraa mase intaas jiraa weli waayo markii soo baxo oraxda soo baxdo oo kor ay soo naqato waa kala gadoomaa gadoomaa feeri adiga hay hooskiin la feeri jooga hooska intaas jooga dheeraha intaas waa yani intaas waaa kale waa si kasta si u sahlan si u sahlan oo culamada ay sugtay o siga wadiifadan wadiifat lfuqaha ma kasmadeed iyo yani hub intay joogti waaa wadiifatu muaqituuna lairaha maxaa yeele hadda fiiri markii shay badeec la ceebeeyo qaadiga loo geeyo layihaha ninkaan dharkaanaas igadi dharkaan ceebaas leeyaha ama sacdaanaas igagadi ama bunkaanaas igagadi ama beriidkaan beriidkaan waa lagu jiraa qaadi usigaa ma kasi karo qaadi wahay wadiifadiisa maaha waxaa subaa bicmujtarka aa shuqulkooda isyahay waxaa isleeyahay bicmujtarka fiiri bakan waxmaas leeyaha ceebbaas leeyaha markay yidhaaheen ceebaas leeyahaa kaas le yan as xukmi karaa maxay badis yahay ninkii wa isku naq xukunki markaas ridi karaa wadiifa oo fuqada ku shuqlma oo cilmi goonigiis waayo oo la barahaayo naag haddii ninkaas wax ka sheegato ninkaan zaaid waayo waxa waaye markii tiraa aadiga ma xukmi karo wadiifadiisi maaha afar naag waaweyn ahyaalas waxaa cubaarat zawji cudur marka la leeyahayo waxaa waay markaa naagaas ay yaraayiin ay qabtaan fiiriyaan markaas ala xukmiyaa maxay wadiifadiis maaha فsga xunkaas lyahay zaaid dhibkaas hadii dhib waayo ay yaraahien markaas xukmiya shega beecana ceeb hadii badaacadan hadii ceeb ay leedahay ay markaas xukmiya maxaa wadiifadiisi waxa waaye sida xuunka yani adkasaa shabuurtiisa fuqaha wadiifadood ma marka cilmigaano mawaaqiidkane waa la suga ibn xajar kaas aad iscuskadi iyo culamada waaweyn kaleete dhammaantoodi waftiduna markaas galaa haddana waxaa lagu kasi karaa mid lamaad duhurga waaa kasi haddaad rabtid zawaalu shamsiga inaad ogaatid aad rabtid waxaad ufiirihaysaa joogaada itaalkaadii intis leekihay fiiri itaalkaadii joogso adiga dhul meel dhul siman oo jin ah joogso joogaadii mayhii hooskaada asgaaraayo dhulka mayaa joogsati kabilcalaamey ilaa hooskaada inta isku ogyahay asku ekaahay fiiri meesha al waclaamay hadii ad waclaamay ad karayd maclaamay kartid waa kaa dhumay may hooska isku qaadin alwaclaamay hay shani mooe alcalaamay markaas low jifa lahayd ala fiiriya inaa hooskaadii jooggaadii aska yaraado adi jiifash low ad jiifatid mihi adiga hooska aska bilaabahay ilaa meesku okaay al haddana la fiiriha hadii la fiiriyo low halaas hadii la fiiriha dadka yar yahay qabla zawaal sida lama waay qabla zawaal waa kaas xisaab male duxadiiba joogtaa qabla zawaal waay haddii jin la noqdo waktu istiwaa la leeyahay haddii dheeraado wakti waa galay markaasi inta waay wax iska dheeraado marka inta waay amase qori oo toosan dhulka meel oo siman taag jooji meel siman jooji qorigaa toosa hadii joojisid dhul mustawi ee jooji markaasay meehaad joojisi oo joogis dhulkaa mustawiyada waxaad fiirihaysaa qorigaas hooskiisi inta isku dhamaaha asku ogyahay ma isku ogyahay haddaed ogaatid calaamey giir ma calaama usuub hooska makaankiisi calaamey haddii calaamadii saadkiisi mihii oo diligaa oo magaciisii asku okaaday hooskaas ma isku okaaday qorigii jiifi haddana qorigaa jiifi haddana sayd calaameesi hoos ku calaameesi ujiifi haddii yaraado ama waa ka ama waa zaa'ida ama waa kaas waa la ekaaha lam yadis haddiis yani adka yaraado waxa waaye qabla zawaal waaye marka jiifsa waa qabla zawaal haddii jilla mahdane waxaa leeyaha waqti istiwa waaye waa kaas istawahii waktigiisi waaye hadis dheeraado wakti waa galay marka intaas ka dheeraada wakti waa galay alaa kuli xaal saas awaay makaanu dili waay waxa waaye hadiska yaraado qabla zamaan waay haddii istiwaa la yihah waqtulistiwaa waay haddii magaciisii oo qorigii aliisku okaay oo hooska ku okaay ad calaamaysi oo wax isku darsamo oo calaamadii asdhaafo calaamadii hooska calaamadii asdhaafo bacda zawaal waaye sidaana waa la ogaadaa sidaana waa la ogaadaa intaan aad ku ogaa kartaa ay yani ninka joogiis aan leeyana adii oo oo rabin joog ah, ninkaas agaabnaado ha dheeraado farqi ma leh joogiisi yani adis istaago yani joogiis beexas lahaa nin walbe ha dheeraada ma agaabnaado waxa waaye lex gumudood iyo nus gumud waaye lx gumadood iyo nus gumud waay isna shaksi kasto lx gumadood iyo nus gumud isna qahaa lx jeer alo wada oo ama waxaa waaye yani see loo loo fiirihaa ninka joogiis gaab iyo dheer gumudyaalkiisi lx gumud iyo nus waaye laakiin intaa waxaa go-aa ah, waxa waaye falakiyiinta waxay badi ay leehayaan waxa waaye todoba gumadood waaye oo gumadiisa kamid ah nin kastoo gaaba nin kastoo dheer haddii yoosed see u abareysaa waaye hmm. gumudahaasey macnaha waxaa laga fiirihaa gumudahaasey weynaayeena yaraayeena lugaaka isku jin maaha lugtaa weynaatiya yaraatiya farqi male ninka halii lugtis tahay joogiisna as yahay oo lix inis oo lugtiisi ah, ah. kan todobaad duskeedii saa waay hmm. halahaas as ah, haha wakaas hahaas hmm. lugood waaye haddii gumi lugtaadii ood inta saartid dhulka yani ciribteedii kale haddana ood kuxiji kuxiji lugtaad saar haddana waxaa ah, kuxijiheysaa lugta lamaad saar haddana ciribteeda saar haddana ti saddexaad saar ti afraad saar calaa kuli xaal kulli ciribta ciribta kale kuxiji ciribta cirib walba kuxiji saar saas hadii isku saartid ilaa todoba yani lix hadii saartid kayfidaa waayo waxaa ku ziyaadiheysaa lugta niskeedii kuaaidi ti todobaad nuskeedii ku zaa'idi gumudii todobaad nuskeedii ku dar habahaas yani waxaa laleeyahaa nin walba joogiisii habahaas waaye habahaas asla egyahay nin walba joogiisii habahaas asla egyahay marka waxaa ku banaan inaa joogaadi aad qayaasisid yani habahaas waaye maxaa la yihi asiga imaamna waayo waaakiru masilu habahaas hadis gaaro oo waxaas isku darsamo waxaa leeyahay wakti duhr waa galay waa galay istabhiya imaha maxaa lyidhi aakharkiisi maxaa waaye masir duli milahu siwa dili istiwaa shamsi aakar wakti duhri waxa waaye masiru dili hooska ahaashahiisii milahu mil shay shaygaa masalkiisa as derbigii geedahii siwa dila istiwaa shamsi غayra dili istiwaa shamsi oo lahda istawahedi akaashaheedi hooskeedi aan ahayn mihii isku dhamaahayo hooskaas mihii isku dhamaahayo maxaas ahay macnihiis shay walba hooskiisii masalkiisii asnaado aloo wada shay walba hooskiisii adi masalkaadi asnaado masalkaadi oo joogaadi oo lex talaa lex talaaq oo lex yani gumus iyo nis ahaay camal asnahdo intaa waay onisna suurayn halaas nahdo macnaa shay kasto hooskiisii inaas yani nahdo asla mid noqdo asla ekaado si howlba hooskiisii hooskiisii yani inaad lamid noqdo asla mid noqdo milahu asla mid noqdo walba shay walba geedkii taagnaay qorigii la taagi adoo taagn astawaanigii baalayaalkii inaa hooskoodii asla mid noqdo derbigii inta alaa kuli xaal shay shaakis shaakisaa laheli darbayaalkii ama geedkii oo adiga joogto aad joojiisay aad taagtay ama naftaadii hooskaadii joogaada oo kale inaad lamid noqdo aanshiyaalkaan oo lasuuga waaqiidka nicmo weyn lagu qaba adduunkan bis ida la isticmaalay waxaa noqday shay caamo mashhuura bilaa la feersaa waa ku imaamka muadinka idaas de ku adimaa hadda inta dadkaan yani dad suubi ala fiiriha yani nin reer xamaraa suug iya laleeyaha oo soomaalidaaba lakah daroon reer xamarkaanya maba ogola badigood ma la ogola waad arki jirnaa keeni soomaalida baro hadda waa haataan shamaali alla unaxariista tam intas u yimid makin suubi wasoo wasaarat cadaala shuun dini waaasgaadeen geeyaasi taman xabasi hoogi waa i dacey shacli suufaas dhihi jiri waa haati naftiis waa ihimid laakin reer xamara ka dhacsi hadda hadda qabiilaa la fiiraa xibraa suubiya hebl casubi ma ani raacina haye diinta la magacaysa diin a ku xirane wasiilay naqatiye sililh hebl asubi hadleah hadii lasubi cilmi oo dadkaan asu yaryahay waay waa la aqaanaya cilmigaan run ahaan lakin dad aqaan waa iska jiri laakin yani dad oo yani yani oo baratika ahaan haasti waa yaraay waa lasubi ala kuli haal duduudiyaa soo aqaanayeen kuli waa la aqaanay badki inta markaasi imkaani ma jirin culimadaayin baday waxay iska yeli jireen saacaddaa wax laga dhigaay zawaad iyo huruubka waa saacyaalka labaatan dhiman rubi dhimana saacaddaa oo kaniisaha aa ah laga dhimi jiray waxaa la dhihi jiri saaca sordaya kaniisaha ah lama saaca sordaan jira masaajidka haddaba maka iyo madiina waa suran yihiin to waxa waaya huruubi waaye tan oo laleeyahay labaatan dhiman ti masaajidka amrkuna mahan tan zawaaliga hadda lu socdo waktiga zawaaliga intay bilaabayaysa marki zawaal shamsiga as bilaawdo yaa laga xisaabay iyada tan hadda oo lu isticmaalo waayo oo greenishka laleeyahay tam kanisa london libis london mana kuwaas shabaali waaye shaqaan iyadaana hadda waktiga lu socdi waaya waxaa la dhihi jirtay waxa waaye masaajidka ti waxa waaye dadka culamadii waxay suubiyaan taasay oo yani casir waxaa laga dhigi wakti kasto inis door wakti kasto inis iruba la adimaa inisaa lagala cisho waxaa la dukaa labaatan irubi ilaa inis aa laga dhigi jiray insha allah cibaada faahfaahin weyna insha allah aan ka bixi doonaa ilaah ana hasiisiya dhammaantaay an nafteeda mahaayo waxwaa badan igu dambeeyi waayo tan markaan soo barahaayi yani waxaa yaraan taman iyo lama jir taman jir ah taman jir taman iyo ko jir ah ku bilaawday arkay tusiyey markaasay ilmigaan yani falaga ka ogeysay alxamdulilah waana isto waa igu dambeeyaa bacdi ilmahana insha allah inaan barna waa jeclahay maxaa yeelay mala joogaayo usay kanana waxaan kusoo bin ilaa konton sano yani inaan socdo bedel bedelka yani manaazil ay jirtaa lahiraa manaazil shabaamiya lahiraa shabaamiyada waxa waaye buqiyatu mujtahidiin kartaa waa dhigaa laakiin ninkii akhaanin oo fiqi keliya lagu joogo ma kasi karo ninkii cilmigiis reer arkasa ah, ah, waxaa laga soo bilaabay an nabiga hijradiisa laga soo bilaabay laga soo bilaabay allahuma salli wasama aleyh <clears throat> ilaa hadda haddin xisaab manaazilka siyeed waaye bacdi hadda waxaa la joogaa kun iyo afar boqol iyo maxaa la joogaa ilaa kii kum aho marka shabamiga waxaa la siiyaa nabiga yani xijradiisii maalinkaas waxaa jiraay banzelka waxay ku jirtay shamsada margaas waxay joogtay alcawa marka alcawa ala joogi alcawa konton sana sii cawa simaa kufra dumanaan ibliil qalba shawlan aan xulda sacdaabi sacd balaa sacd sucuud qubiya muqadam muakar fadnuxuud shurdiin burdiin suraya dibraan mao فلان حقعة حنعة ذراع نصرة طرفة جبهة زبرة صرفة مجدو لبات محل يدي لبات إسية صرفة ولا بعد أن عوضي ما لما يسوق شيء لبات يكو لبات يكو سنة كبحد لبات يكو سنة على عوض كبحد قلت في أنت واشد بويها بويها وعليك ما يسوقنا ما بشر أو وسوق الشمس ولا أمرك منازل جوني فائدة خواب بويات من تجي عبد الرحمن مشهورة اللي راي إلهي رب الله أكرم المخلوق هذا هو فائدة alaas maayo badi intaas hadda alcawa labaatan iyo ko haddana ay ku jirtaa sideed waay maxaa yeele maanadi salaad sideed eh, waaye caway ku ah nabiga muhaajiri ilaa hadaasa ay joogaan marka ilaa konton labaatan ko afar afar ka bacdi saa waaye anagu waxaan kusuubinay maca altajriba eh. oo oh, yani laba sana kaamil aan wadaahaysa ilaa kaaban biyo cante buura ku koreeyo wixii loo baahan yahay dhan alaabtana waa la qabay rubculmujayib baa xeeraha jiraa xaanshana waa qabnaa geedina waa qabnaa alaabtiis waa jiraa horta waa laga furtay axdaano aki aan kusheega baabjaniya kitaabkaas nagala bari ko qadiima haast bacdi iyo aakhir adig kitaab kala badan heli tishadiri iyo fududeeha fududeeha laakin badana usuge waxa isticmaali kan casriga oo oh, afrinjiga badi raacay midka shadiri kuwaas hmm. ku raacay warkaas dulu istiwaa shamsi inta waay hmm. geedkeed yani hooskaadii yani sidaad yani oo laakin maxaa yahay marka dawaate waxaa jira dawaate diligaa kala kaca istibaha kala kaca intaas oo ku jidla maba maxaa laakin maxaa waaye markii oo magaciisii hooskaadi qaamadaadi aad itaalkaadi aad ku abirtid ama se qori aad ku abirtid aa kujirna lagaguha aa laguha waaa lagaguha yani waani keeni doonaa insha allah markii hooska asbaaba oo stitirmo hoostaada isku tirmo qoraxda marki iyo hooska soo guuro lx saa la gaaro hooska waa tirma waa isku dhamaaha gudahaada isku dhamaaha hooska hoostaada isku dhamaaha marki asbaaba oo ibar asnahdo waxaa la leeyaha yani istiwaa shamsi aa leedaha istiwaa shamsi qoraxda stawhaydaa ama yani waktiga deerta bati tirmaaye waa dheer ahaa kastoo as dheer ahaa kasoo tirmin yani as dheer ahaa marka waxaad ka dhigaysaa nafteedii duurkii hooskiisoo kale culumada dilo istawahi waxay ku istawa kaadib a jiraa istawa kaadib istawa saadiq istawa faasida waa hiraahiin fuqahadaa tira marka hadii cilmigaasu ogaaday alkaari iyo fasid marka culamadu waxay kuqadareen dilu istiwaa shamsi yani waxay kuqadareen kabaha hooskiisi kabaha kabaha hooskiisi kabaha hooskiisii qadarkii alagagoha hooskii istiwaha ahay hadii soo baxo yani waaa lagagoha deerta waa sodhe hadda camal waayaana wayaala soo dheer a soo baaa mark bacdi markaasi waxaa lagagohaa yani qadar oo kabaha camal laga gooha qadarkaas kabaha kaba oo mutawasit dhexeysto kaba dheer maaha kaba gaawana maaha ee kaba oo dhadhexeeya haddii laga gooyo qadarkaasi kaas waay wixii soo heray waxaad taqaana markaasay yani ko adig kula mid aas naqaha hooskii adiga mid adoo kalaas naqahaa kaas maxaa yeelay waxaa ku jiraa meesha dililfasaad a ku jiraa fasaadki lagooyi saas fasaadki dulkarity saa waxaa loo magacaabaa lamada inta ka baxe malo malo yani kana wajuda waxa waaye misalkaadi ma aho kana yadil istiwaa shamsi hadii la qiyaaso hooskii iska adiga waa lahayd lamadiisi masal hadii loo qiyaaso wamajeedu laabudda waxa waaya in intaas dila fasaadka la gooyi maxaa yeele misleenka marka laleeyahayo waxaa laga goohaa dila fasaad oo kawaha kadarkiisa la gooha sawaa inaad goysa waaya markaasay misleenka mislki iyo misleenki markaas mislkii casirka akugalaay wax akukasanay soo fadi doona insha allah kan misleenkane udna waxaa laga xisaaba raasoo la gooyo maa maahine ki oo istiwa ahay ma laga soo bilaawaayo qadar kool oo mutawasiq ah oo dhadex ah adsi <coughs> alaguha <coughs> inta waay alaa kuli xaal saas aan marka waktiyaalka waktigii waa taagnaa waktigi waa joogahaa ilaa waxaa taagnahaa wakti duurka ilaa naska naqdo dila kuli shay mithlahu waa dil istiwaa oo gabadhkaada ah. dil mutaxawil ah, bedel maayo waa bedel ma mogta ah. waa soo bedelma inti ma asbaqdo bartisku kaado waa isbedela waa soo baxsaa malaha soo baxsa sooda soo dhiiba markaa kabacdi kan oo yani xaalaha laguuhay allah kawa qadartiisa kawa hawsiisa aad qadarkiisa laguuha inta inta oo haddii intisaraas laguuhay riska horeeyo qofka leeyahay riska lamaad jawaasaa laleeyahay midka oo magaciisii hadii horihii asigii asnaqada hooskii misalkeeda lamid nohdo bay laga calaamayey khashabada asalkeed ma laga bilaamay laga calaamayey oo waxyar isku darsamo waktulcasiraa gali ziyaadadaasay waxay kamid tahay casirka waktigiisii laakiin waktiga duurka bixidiisii wax la kasi karo oo aad loo kasi kara maha waa yar yahay inta kasi karaan waa yar yahay waxay ban ahaay hadhowtaan insha allah oo kale kixi doonaaye aakir wkti duhri awal wakt casri waktiga duhurka aakirkiisi awal wakt casri inta waxaa lagu kasaaya kulli halaa waaye hadii hadda insha allahu tacaala waan dahanya dalka majmuha marka ilaahay inta ad yeelay oo furuud oo yani haduu fardi yaali fard lceen ahaa lala wadaa aba imaalin yani fard furu yani ilahi waas noo fardi yaal oo korkaaya asaari cala alacyaani bixasabi asri sharci waay sharciga asalkiisi hadii loo fiiriyo intas noo fardi yaali aba imaalin oo korkaaya la saari waxa waaye shan salaadood mana hamsun shan waaye shan waaye maxaa la yidhi hamsun shan waaye aلظهru ظهr waaye ظهr ظهr waaye badl الkuli min albacضi ma la dhaha amase badl الbacضi min alkuli dhaha badl الbacضi min alkuli amase yani waxaa leeyahy mubtada oo yani <clears throat> kabar oo mubtada maxduuf ka dhigo waa kaas ixdaahuna midkoodii habar oo mubtada oo tadhiid maxduufa ixdaahuna midkoodii yani aلظهr ظهr waaye ka dhigita waaye inta la fardiye isla fardiyeel intaa waaye ilaah inta waaye santaasay macluumatun too la ogaadi waaye min addiini diinka adiladiis ala ogaad min adilat diin diinka adiladiis ala ogaadi ala ogaaday bidaruurati ala ogaaday bidaruura fiir la-aan ala ogaadi macluumatun too la ogaadi waaye min adiini min ajlat min adilat diini diinka adiladiis laga soo ogaaday way kamid tahay aqiimu salaata mano aqiimu salaata daruura fiiro la-aan usan nadariya la gelinin markii mantak loo baxo daruuri iyo nadariya la idhaaha hadda inta u jiraa ir bidiini bidaruurati daruura waxaa loo wadaa waxaa loo jeedaa fiirada horo qacda horo yani la ogaa shee la kasi kara waaye markii la yiri waxaa lu ogaaday bidaruurati yani shay oo lagu sheegin waay ood maqashi ad akrisanin qacda horobe yani qarhoro markaas be oo caqliga yani ad caqli yeesati be ad caqli yeelati be waxaad ogaatay maxaa maqli jirni awaanta dhanaa og daa'ima waxaa la maqli jiri aa la ogaay in ilaahay shan salaadood snooleo waa ogey shan salaadood jaahil kasta ninka jaahil yahay waa ogyahay saasoo mslim baa dijiya waa ogyahay naarhaa og cawaamtaa og maangaartaa og nin ogeyl male yani daruuriyaa la yihaa daruuri qadaarabaaso ogaadi waay marki caqligaadi kuwa bilaawda koodiiba oo caqli adduuyalatidba waxaad ogaanaysaa ilaahay shan salaad noogaleho ilahay inaas soom as noogaleho ilahay zikr inaas noogaleho nin kasta aan ogey male ilahay yani xij noogaleho ilahay zikr inaas noogaleho marki horaa bada caqli marki la yeesha baalka saas waxaa nagala rabaa waa ka intaan nagala rabaa waxaa loo ogaadi taas adila aad u